bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilh rb العaalamiin ثuma الصlaaة والsلاam عlى rasuuli الlah وعlى آlih وصxaabatih أجmaعiin faxadaثnii jamc min الshuyuuخi aakhiruhm shaykhuna aلshaykhu صاlح بn cbdالlah الcusaymin غafar allah lah wlahm jamiعa bsnaadi kuli minhm ilى sfyan bn cayyn can amr bn dinar can abi qawus mawla cbdالlah bn cmr اlcaas can cbdillahi bn cmr اlcaasi radi allahu tacala anهuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllah عlyh وalih wslm alraaximuuna yarxamhm الرaxman irxamu man fi اlardi yarxamkum fi الsma wmin طrائq raxmati raxmat lmucalimiina bاlmutacalimiina biqra'ihim usul mutun khasata rasul xadiis mustafa wrasul mujtaba slى اllah عlyh wعlى alih wصxbati ajmaciin lifuuzi bsacadat اlajl ajl fahada huwa اlmajlis الtaasic والhamaanuun min majalis iqraءi wsharxi kitab lfi mafsaxiin fi